بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله وحنو بلابنايو كتاب كيني أها الدروس النحوية من كتاب الأجرومية عشرة نحوة ولغا سو قاتي كتابكي محمد ابن محمد ابن داود أو قري maanta in sha allahu tacaala waxaan ka bilaabeynaa cashir cusub oo ka mid ah min duruusi annaxw maanta waxaan ka bilaabeynaa addarsu alraabicu cashirka afraad cashirkan wuxuu ku saabsan yahay calaamaat lismi magaca calaamadihiisa addarsu araabicu cashirka afraad calaamaatu lismi magaca calaamadihiisa ayuu ku saabsan yahay cashirkan wuxuu ku saabsan yahay calaamaatul ismi isimka calaamadihiisa ayuu ku saabsan yahay waxaan soo baranay hore usoo baranay in ajzaada hadalka hadalka qeyb qeybihiisu saddex inuu yahay magac isim ficil fal iyo xaraf inuu yahay ayaan hore usoo baranay maanta insha allahu tacaala waxaan baranaynaa isimka calaamadihiisa maxaan ku garan karnaa shaygan inuu magac yahay magac inuu yahay name ama ism maxaan ku garan karnaa cashirka maanta ayuu ku saabsan yahay lilismi isimka wuxuu leeyahay calaamaatun calaamado ayuu leeyahay calaamadahaasoo yatamayazu bihaa oo kaga soocmayo can gayrihi asiga waxaan ahayn calaamado oo kaga soocmayo ayuu leeyahay ahamuhaa calaamadahaas waxaa ugu muhiimsan arbacatun afar calaamo ayaa ugu muhiimsan alulaa calaamada koobaad aljaru waa hoos dhig alulaa calaamada koobaad aljaru waa hoos dhig wa huwa hoos dhiga cibaaratun wuxuu ka dhigan yahay canilkasrati hoos dhig ayaa laga wadaa allatii hoos dhigaasoo yuxdithuhaa oo keeno alcaamilu shaqaalaha oo keeno midka ku camal falayo ayaa hoos dhiga keenaya mil bismi illaahi araxmaani araxiim oo kale bismi illaahi araxmaani araxiim oo kale fa kullun dhammaan oo min ismi allaahi alraxmaani alraxiim kulligoodan yaa waa waa afartoodan asmaa-un magacyo wa maxaa magacyo loo dhahay liwujuudi alkasrati fii aakhirihaa hoos dhig ayaa wuxuu joogaa aakhirkeeda iyo dabayaaqadeeda ayuu joogaa w lilismi magaca calaamaatun calaamado ayuu leeyahay calaamadahaasoo yatamayazu biha oo ku soocmayo can hayrihi asiga waxaan ahayn oo kaga soocmaayo ayaa jiro ahamuhaa arbaca waxaa ugu muhiimsan afar calaamo ayaa ugu muhiimsan aluulaa calaamada koobaad aljaru waa hoos dhig wa huwa hoos cibaaratun can ilkasrati wuxuu ka dhigan yahay hoosdhig ayuu ka dhigan yahay allatii yuxdisuha alcaamil midka camalfalaya oo keenaya waa mil bismi illaahi araxmaani araxiim fa kullun dhammaan oo ah min ismi allaahi arraxmaani arraxiim asmaa'un waa magacyo maxaa magacyo loo dhahay liwujuudi alkasrati hoosdhig ayaa waxaa laga helay fii aakhirihaa gadaasheeda ayaa laga helay calaamada koobaad oo ka mid ah min calaamaat alsm waa aljaru hoos dhigu waxa waaye cibaaro can اlkasra allatii yuxdiثuha alcaamil waa wax ka dhigan hoos dhig oo caamil keeno cawaamisha waa arki doonaa kuwa hoos dhiga keeno waa arki doonaa yaa hoos keeno magaca inuu hoos dhigmo waayahay sida bismi اllaahi الraxmaani الraxiim oo kale allaahi waa magac maxaan ku garanay hoos dhiga araxmaani waa magac maxaan ku garanay araxmaani inuu magac yahay hoos dhiga alraxiimi waa magac maxaan ku garanay inuu alraxiimi oo magac yahay hoos dhiga idan alkasra ayaa calaamadii koobaad ah waxaan u gudbaynaa calaamada labaad alcalaamatu athaaniya calaamada labaad athaaniyatu calaamada labaad altanwiin waa laba shaqal wa huwa laba shaqalka cibaaratu wuxuu ka dhigan yahay asagana oo laga wadaa can dammatayni laba god ayaa laga wadaa aw kasratayni ama laba hoos dhigaa laga wadaa aw fatxatayn ama laba kordhig ayaa laga wadaa laba god laba hoos dhig laba kordhig mithlu qowlihi tacaala allah subxaana wa tacaala hadalkiisa oo kale uu yidhi wujuuhun yowmaidin khaashicatun caamilatun naasibah taslaa naaran xaamiyah tusqaa min caynin aaniyah allah subxaana wa wuxuu yidhi wujuuhun yowmaidin khaashica caamilaة naasiba taslaa naara xaamiyata tusqaa min cayni aaniya aayaddan waxaa ku jiro aayadahan laba shaql erayadeeda oo dhan waa laba shaqlan yahay wujuuhun fa kullun dhammaan oo ah min wujuuhun laba godo wujuuhun wa yowmaidin yowmaidin waa laba hoos dhig wa khaashicatun laba god kale wa caamilatun laba god kale wa naasibatun laba god kale wa naaran wa haamiyatan wa caynin wa aaniya ereyadaasoo dhan caynin ee aanatin waa la hoos dhigay asmaaun magacyo lidukhuuli tanwiin laba shaqal ayaa wuxuu galay fii aakhirihaa asma'dan dabayaaqadooda ama dhammaadkooda kulligood waxaa galay laba hoos dhig ayaa galay athaaniyatu waxaa galay laba shaqal athaaniyatu calaamada labaad alcalaamatu athaaniya atanwiin waa laba shaqal wa huwa tanwiinta cibaaratun waa mid ka dhigan oo laga wado can dammatayni laba god ayaa laga wadaa aw kasratayni ama laba hoos dhig ayaa laga wadaa aw fatxatayni ama laba kordhig ayaa laga wadaa milu qowlihi tacaala allah subxana wa tacaala hadalkiisa oo kale uu yidhi wujuuhun yowmaidin khaashica caamilatun naasiba taslaa naaran xaamiyatan tusqaa min caynin aaniya fakullun min wujuuh erayadan oo dhan erayadan wujuuhun yowmaidin khaashicatun caamilatun naasibatun naaran xaamiyatan caynin aaniyatin kulligood